بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين meeshaan waxaan rabnaa inaan ka bilowno kitaab la yiraahdo alqawaacid alfiqhiya kitaabkaas alqawaacid alfiqhiya ama manduumat alqawaacid alfiqhiya aan dhaha bimacnaa qawaacidii oo fiqiga qawaaciddiisa oo laga dhigay shicr qawaaciddaas fiqiyada oo manduumadeeda waxaa iskale lisheykhi alcalaama cabdiraxmaan bni naasir ibni cabdillaahi asicdi sheekhaas waa sheekh macruuf ah oo dalkaas sacuudiga gaar ahaan u dhashay gobolka oo la yidhaahdo qasiim gaar ahaan magaalada cunaysa sheekh cabdiraxmaan isicdi kutub badan uu leeyahay runtii aada u qiimo badan wuxuu ku caanbaxayna waxaa weyaan itqaan iyo wuduux iyo maxaan ku irahdaa ikhtisaar dad badana ah waxaa jira hal shay markay kuu sheegaan toban xawaashi iyo waxyaalo badan ku daray marka sheekh cabdiraxmaan ibn naasir wuxuu sheekh u yahay sheekha la yaqaano maxamed ibni saalix bin cuthaymiin waa sheekheenna runtii eh, fadligu aniga gaar ahaan igu leeyahay markii aan jaamacadda eh, aan baranayay laba sano yaan wax ka akhristay marka sheikhaas ibn maxamed ibni saalix ibn cuthaymiin la yidhaahdo sheikhiisi weeyaan eh, markuu ka sheekeynaya wuxuu ihi runtii aada baan ugu faa'iideystay waxyaalaha sheikhaas lagu yaqiinay deeqsiga dulaabulcilmiga jacaylkiisa tashiir اlcilmi taطbiiqa camaliga oo maanta wuxuu ma insha allah u barto ama wuxuu yaqaano inuu sideeda u fuliyo marka kutub badan baa laga faa'iideeyey ay kamid tahay kitaabka tafsiirka oo taysiir kalima taysiir الraxmaan bitafsiiri kalaam الraxmaan oo kale taysiir اkaliim اlmanaan bitafsiiri kalaam الraxmaan saas cinwaankiisa u ahaa marka wuxuu wax ka alifay fiqhi tafsiir kitaabkaas xataa tafsiirka oo mukhtasarka ah, kitaab weyn baa laga soo gaabay baa layidhi kutubta fiqiga caqiidada wax la koobi kara runtii ma ah marka waxaan aada ula yaabay runtii kitaabkan yaroo qawaacidda ah siduu u yar yahay iyo siduu qiimaha u leeyahay runtii wax la isbarbardhigi kara ma ah hadda ka hor anoo soomaali jooga baan masaajid yar aan wax ku akriyay kitaabkan si oo macnaha eh, fudud marka hadda waxaan rabaa inshaa allahu tacaala si nooca maa sharaxa ay ku jirto oo waasaca in aan inaan sharxa haddii ilaah yidhaahdo liannahu qofka bayna faynatin wa ukhraa culuumta inaad muraajicaysid markii ayaam qawaacidda aada moogaatid haddii aadan akrin waad iloobaysaa sidaas oo kale naxwada culuumka tafsiirka xadiidka sidaas oo dhan weeyaan marka kitaabkan runtii waa kitaab aadna u gaaban faa'iidada uu leeyahayna aan la koobi karin sidaas aawadeed baan isku dayi doonaa biidn illaahi tacaala in aan sharaxno sharaxkii hore ka waasacsan ilaah idinkiisa annagoo ula jeednaa inay tulaabulcilmigana ay ku dadaalaan ciddii kitaabkan dhagaysato alfaadiisaas wuxuu heli karaa qofkii inuu maxaan ku yidhaahdaa internetka ama mawsuucaadkan oo kutubta maxaan ku yidhaahdaa ku jirta oo maktabat shaamila iyo aturaah maktabat turaath iyo wixii lamid ah ay ku dhex jiraan inuu nusko kasoo dhex baxsado markaa sharxi uu ku dhegeysto haddii uu fahmane runt xifdiya markaas lianna waxaa weyaan culuumta waa inay jiraan wax ku xasuusinay marka nadmiga sidiisaba waxaa loola qasday waxa weeyaan in la xifdiyo wa ilaa annaga sidaan caado kaleenahay ma ahan oo sidii kutubtii oo nahriga ahaa ama aan shicirka ahayn sida loo akhrinayo in laysaga akhristo oo uusan ka bedelneen waxa markii qasiido yihiin ama shicir ay yihiin sida aada ula qasdaysid in midka kale ka duunaato wa ilaa haddaan la doonaynin in la xifdiyo haddaanan la doonaynin cilmiga nasriga oo qoraalka caadiga ah ayaa ka qiimo badan liannahu waxaa weyaan marku waxaan shicir yahay kelimadiisi baa loo soo gaabinaa taqdiim iyo takhiir in lakala kala hormariyaa dhacayso marka qaarkeed cibaaradii sidii raba looma gudbi karo marka waxa intaa loo yeelaya waxaa weyaan qofkii markuu culuumtii qawaacidda soo akhristo cilmiga laga alifayna way badan tahay oo kitaabka mathalan alashbaah waannadaa'ir oo ibnu nujaym iyo assuyuuti wagayruhu ay leeyihiin ibn صلاح mxaan ihahdaa alعز بn cabdالسلاam kitaab masaalix الأnaam eh, yuu leeyahay oo kulligeed qawaacida ku saabsan inta kutubta laga qoray nafs الفqi oo kale waa alqawaacid الفqia kutubteeda aad bay u badan tahay marka waxaa la rabaa marka haddaad kitaabkii fahamtid haddiiba shicr uu yahay haddaadan xifdinaynin inaad kutubta kaleoo nasriga u shicirka inaad akhrisatida ka fiican liannahu cibaarahana way ka sahlan tahay maxaan ku iraahdaa ninka mualifka ana waxaa weyaan cibaarada yucطi xaqaha bikhilaafi الshicri markii la doono in lagu sheego wabitaali waxaan ula dan leenahay waxaa weyaan haddii kitaabkan sharxiisa siduu yahayna loo fahmo haddana la fahmo maxaan ku iraha shicirkii la xifdiyo qofkii waxaa laga yaabaa qawaacida asaasiga ah alatii yanbanii calayha alfiqhu اlislaami inuu korka xasuusanayo ay dhici karta marka qaarkeed masaa'il badan hadday ku qabsato inaadan daliil u helin aada qawaaciddaas aada hiigsan kartid oo aada wax badan ay kaa saacidaysa sidii aada u soo istimbaadi kartid wax badan marka kitaabkan sidaas uu qiimo badan yahay sheikhaas aan kuu sheegaana alifay Eh, waxaa la dhalay taariikhda sheikhaas markuu ay ahayd kun iyo saddex boqol iyo toddobadii yacni qarnigii aan soo dhaafnay oo afar boqo kun iyo afar boqol bilowgeedii baa la dhalay eh, wuxuu dhintay islaa kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo lix bimacnaa lixdan iyo sagaal sano yaa cumrigiisa u ahay raxmat caleyh ilaahayna ajriya xasanaad allah ka siiya cilmigaas uu dadka muslimiinta u reebay iyo ragga uu soo saaray marka musanifku wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi alcaliyi alarfaqi wa jaamici alashyaai walmufariqi di الnicami alwaasicati alghaziira walxikami albaahirati alkathiira ثuma الصلاaة mع سلاam daaئm عlى الrasuul الqurashiyi الkhaatimi abyaadan hadda musanifka uu ka bilaabay ilaa beytka tobanaad laga gaaro iska hordhac weeyaan ilaa beytka tobanaad laga gaaro waa iska hordhac ama muqadima ee aan hadda cilmigan aan doonayna aan waxba ku saabsanayn walidaalika si badan isuma agtaagayna liannahu waxa weyaan waa muqadima walidaalika musanifka ma ahayn in qasiida ama maxaan ku idhaahdaa kitaab oo kulligiisba konton beyd aan gaaraynin inuu hordhac toban bayd ugu dhiga ma ayna ahayn lianna waxaa la rabaa muqadimada iyo shayga muqadimada loo sameynayo inay isu dheeli tirnaadaan hadduuba kitaabkiiba konton bayd uu yahay waxay ahayd laba beyd iyo hal beyd in muqadimo looga dhigo horena laga galo lianna ulajeedada ikhtisaar weeyaan marka kitaabkii oo intaa u yarbaa toban beyd uu musanif ugu dhigay marka istidraad baa la yidhaahdaa qofkii markuu bilaabo wuxuu leeyahy aad muqadimadan aad soo xertid markaa beydba beyd buu kuu dhiibaya marka qaarkeed sidaas waa dhacdaa marka waana iyo nasiixa iyo maxaan ku irahdaa ardada inuu macnaha dhiiri geliya buu ula jeeda marka musanifku wuxuu leeyahy alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa iskale allihii alcaliyi sareeyey alarfaqi turida badnaa wa jaamici اlashyaai alxamdu lilaahi baa iskale allihii jaamici alashyaa ashyaada oo isshabahdo allihii mee xugum ku jamciyo io walmufariqi ashyaada e, kala geysan allihii kala geeyo alxamdu lilaahi alcaliyi alarfaqi wa jaamici alashyaai walmufariqi hadda waawgaas waxay ahayd in jaamici alashyaa layska yidhaahdo liannahu kulligeed waxay raacsan tahay waa wasfi oo lilaahigaas lagu tilmaamay laakiin maadaama shicir ay tahay hadda waawgaa la rido hadda waxawa beytka wuu jabaya waxyaalaha aan kuu sheegaya waxaa weyaan shicirka waxaan loo baahneenna waa la keenayaa wax daruuri ana in la gooyaa dhici karto markaa sidaa awgeed baa wuxuu leeyahy musanifka alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa iskale bimacnaa ashaas waa alistiqraaqiya ay alladii lahu jamiicu lmaxaamid xamdina waxaa la yihahdaa wasfu lmaxmuudi بصفاaت الكmاaل mعa الxب و التacظيim allaha oo aada mahadinaysid oo lagu mahadiyo صifaat اkalaamka صifaati اkamaalka uu leeyahay صifaatkiisa kamaalka ah oo lagu mahadiyo iyadoo ay la jirto tacdiim iyo maxaba ilaahay weyneyn iyo jacayl walidaalika waxaa la shukriga iyo xamdiga waxay ku kala fog yihiin ama waxay ku kala dugan yihiin andhaha xamdiga waxaa weeyaan waa thanaaء الmaxmuud bima lahu min صifaati min alkamaal maca alxubi wالtacdiim baynamaa shukriga waxaa weeyaan ninka mashkuurka thanaaء اlmashkuuri lahu calى صifaatihi aw calى afcaalihi wa incaamaatihi wa incaamihi macnaha waxa weeyaan allaha lagu shukrinaya hadaad tiraa fulaan shakartuka calىa maa qadamtahu lii macnaha waxa weyan waxaad ugu mahad celinaysaa muqaabil maa camila laka shukriga cumuuman saas waay walidaalika xamdigaa kaxayl dheer oo shukriga macnihiisana waa keenayaa wuxuuna dheeryahay in shayga aad ninka aad ku mahadinaysid tacdiim iyo taxmiid inaad ku dheeraysid marka alxamdu mahadoo dhan saasaa laleeyahay lilaahi ilaahi bay u sugnaatay لذاaتihi لأnنhu يsتaحق الحمd جلa جaلاaله ilaahay asigaaba xamdiga mutaysto لima lahu min صفاaت كmaal waa mid hadana ilaahay xamdi waa mutaystaa لima qadamahu lana min النicم اlatي laa تxصى waa نqطada labaad ولذalika laa يحmd الlah عlى xaقيiqaة الحمd إlا huwa جلa جaلاaله sidaas buu ilaahay asaasu mahad celiyey alxamdu lilaahi aladii anzla calى cabdihi اlkitaab walam yajcal lahu ciwaja alxamdu lilaahi faatir الsamaawaati walardi jaacil اlmalaa'ikati rusula alxamdu lilaahi aladii khalaqa الsamaawaati walarda wajcala الظulumaati wاnnuur asaa ilaahay isku mahad celiyey liannahu waxaa weyaan xamdiga xaqiiqiga ah oo ilaahay u mutaysto wax la imaan karoo keeni kara mala ilaa huwa jala jalaaluh marka alxamdu lilaahi sidaa weyaan alcaliyi sareey daatan wa qadaran wa wa wa sharafan ilaahay daatidiisana cali waay liannahu fowqa makhluuqaatihi ilaahay kor buu naga jiraa wa fowqa carshihi jala jalaaluhu marka waxaa weeyaan waa culuwu daat waay culuwu lqahri waayo ilaahay awoodiisana dhan waxaa weeyaan waa waa naga sareeyaa oo wa huwa alqaahiru fowqa cibaadihi awooddiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sareeya sidaas oo kale qadarkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la koobi karo ma ah wa huwa alcaliyu alcadiim walidaalika ilaahay cali iyo cadiim asagaa isku sifay jala jalaaluhu markaasuu musanifku wuxuu iri alarfaqi allihii alarfaqi turida badnaa alarfaqidaas waxaa lagala jeedaa bimacnaa ilaahay subxaanah watacaala naxariista qarqarsoon oo annaga aanan aanan gaari karin allihii nagu manaysta waa wa huwa alatiif alkhabiir latiif bimacnaa daqaa'iqu raxmatihi jala jalaaluh markaa waxaa laga soo qaataa leh ina allaha rafiiqun yuxibu rifqa rafiiqun yuxibu rifqa ilaahay waa rafiiq allihii turid badan in addoomankiisa loo turana waa jecel yahay oo adiga ka makhluuq markaa tahay suu ilaahay kugu turayo adigana waxaa lagaa rabaa makhluuqaadkiisa uu adiga kugu kalifay inayd la tacaamushid markaa inaad adigana u turtid marka alxamdu lilaahi alcaliy alarfaqi wa jaamici alashyaai waalmufariqi macnaha waxa weeyaan allihii wixii isshabahana hal xugum siiyey wixii kala duwana xugum kala gooni a kala siiyey bimacnaa waxa weeyaan hadda ilaahay subxaanahu watacaala beeca waa noo waa noo xalilay ribadana wuu naga xarimay liannahu beeca iyo ribada laba islama ah beecna waxa weeyaan talbiyatu xaajaati almujtamac nin heli karo wuxuu u baahan yah oo dhan ma jiraan waxa adiga u baahan tahay cid kale gacantiisa ay ku jirta ninkaa kale wuxuu u baahan yahay in adaa haysatid haddaanan beeca la jidaynin waxaa adkaa lahayd ninkii lacag haysta wuxuu cuno inuu helo ninkii xoolo kale haystana wuxuu dhar iyo raashiin ku gato inuu adkaa adkaan lahayd walidaalika beeca noola banneeyey talbiyatan lixaajaatina oo ninkaa waxau haysta wax kale inaad ku bedelatid ribana waa nagala xarimay liannahaa istiqlaal lixaajaati wa duruufi alcibaad dadka oo laga danaystay keenaysa qofkaa miskiinka ah oo maanta u baahan in duruuftan adag laga gudbiyo siduu hadhow markuu baral ammaan taga waxaadi uu kuu soo celiyo yaa wax la deyminaya waxaa laleeyahay markaad maanta duruuftan kaga baxdid biri intaan ku deymiye inteeda kala soo raacsi marka ninkaa maanta hadda waxuu le wax heli karo inuu labaatan shilin deynto siduu afartan u keena ma yeeli lahayn laakiin duruufta waxay ku qasbaysaa in duruuftaasa waxay ku qasbay inuu ribadi qaato ou naftiisa ku badbaadiyo marka ribada waa iyadoo muxaram ay tahay ninka oo ribada bixiyo yaa dembigiisana kusii badan tahay weliba iyadoo ninka ribada ku qaata naftigiisa uu la dembi yahay oo dembiga uu ku jiro ilaa fii xaalaati diraar haddii qofkii gaaro oo inuu dhimanayo caruurtiisii asiga waa dhimanaya wax wax siyaabo waay xoolo kale meel u ka helo waaye marka ninkaana wuri haddaad rabtid juuniga masegada qaado bishardi inaad laba kale iigu keentid hadduu dhimanayo waa juuniga waa qaadanaya siuu ilmihiisa ugu badbaadiyo laakiin ha hadhowdii dambo inuu siiya ribadii ma banaano waa inuu dacwo ka geeyaa haddii ay meeshii nidaam iyo xugum uu ka jiro marka qoladii mushrikiinta ahaa waxay yidhaahdeen markii ilaahay beeci waa baneeyey ribadina waa diiday marka waxa weeyaan allihii wuu kala geyy labadii shay markaasa waxay yidhaahdeen inama albeycu mithlu riba bal u fiirso waxaa noola diidaya ilaahay inuu beecna u xalilo noo baneey ribadana uu diiday wax jira ma aha bay yidhaahdeen beeca iyo ribada waa mujarad mubaadalat alashyaa bilashyaa weeyaan marka in la diida wax ma aha markaasuu ilaahay wuxuu ihi waaxala allahu albeyca wa xarama ariba marka ilaahayna wuu kala gey liannahu laba shay oo kala duwan waay ayagana waxay yidhahdeen inama albeycu mithlu riba marka min axkaami اllahi tabaaraka wa tacaala annahu yajmac alashyaء almutashaabiha fi xukmi wayufariqu bayna alashyaءi almutafariqa fi axkaamin sidaas baa marka loo jeeda wajaamic اlashyaءi wاlmufariqi di الnicami اlwaasicati اlghaziira wاlxikami اlbaahirati اlkathiira di nicami allahii bay sii raacsantaha alxamdu lilahi ilaahay baa iskale allihii di nicami nicmooyinka u saaxibka ahaa nicamtii alwaasicati badneyd alwaasicati waascaheed alghaziirati badneyd haziir waxaa la yihahda nazla maطru ghaziir hadii la yihahda roob badan baa da-ay waay ghaziir wa haadaa maalun ghaziir haddii la yihahda maal badan weeyaan marka nicmada ilaahay waana waasic waana badan tahay laba macno isku dhowaay waxa uu daliilya qowluhu tacaala wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha hal nicmo ilaahay kugu nicmaystay nicma albasar nicmat albasar ama nicmata tanafus neefsashadaas haddii aad aada daba raacdid waxaad arkaysaa wax la koobi kara inaysan ahayn fa kayfa bibaqiyati nicam adiga dhan waxaad ka samaysan tahay nicmat اllahi tabaaraka watacaala ilaahay nicamtiisa ayaad ka samaysan tahay marka ilaahay nicmadiisa waa waasic waana ghaziira marka saas hadday tahay iska ogaaw keligeed wax tari mayso nicmada ilaahay waa badan tahay waxay kaa rabtaa haddii aada ogaatid kula laxda min laxadaati xayaatika taxtaaju ilaa nicami illaahi waraxamaatihi waxay kaaga baahan tahay shukri ulajeedada intaas waay haddii aadan shukrinin bimacnaa anaka caradta haadihi اnicam lizawaal haddii aadan ilaahay nicamtaas ku shukrinin waxaad u bandhigtay nicmadaadii oo macnahaad khatar u inay kaa baxdo walidaalika ilaahi wuxuu uri lain shakartum laasiidanakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid marka ilaahay haddaad ku shukrisid maa manaxaka min nicamin shukrigaas iska basiidka ah yaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kuuga abaalmarinayaa inuu nicmadii kuu ziyaadiya liannaka waad astaahishaa nicmada oo badan haddaad shukri yar la timaadid oo shukrigaas naftigiisa tawfiiq min allahi tacaala u yahay ilaahay wuu kuu barakeynayaayo nicmadii waxa weya nicam kale u kugu daraya liannahu subxaanahu wa tacaala wax kasta awooda mulkigiisana wax nusqaamaya ma ah wabitaali inuu nicam badan ku siiyaaho wax lama aha laakiin adigaa waxaa lagaa rabaa nicmadaas ayada ah an tuqayidaha bishukri illaahi tabaaraka wa tacaala marka waa inaad ku shukrisid liladii ancama calayka hadihi الnicam wاlxikami di lxikami allihii xikamta u saaxibka ahaa xikamtii albaahirati ee muuqatay alkathiirati badneed ilaahay waxa weeyaan kulu tashriicaatihi wa kulu afcaalihi saadira min xikamihi jala jalaaluh ilaahay afcaashiisa o dhan xikmo kama marno marka annagaa waxayna tahay inaan xikamti garanno shaygan waxa loo abuuray annaga de xikamta noola abuuray waa noola sheegay wamaa khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun ya ayuha الnaasu اcbuduu rabakum aladii khalaqakum aladiina min qablikum lacalakum tattaquun xikmadii noola abuuray waa noola sheegay wاlhadafu min khalqina waana wax la fahmi kara waxaan kuu abuuray inaad ilaahay caabudid ilahay saas waxaan kuu abuuray inaad caabudid buu ku leeyahay cibaadadaasna ilaahay wax ma tartay aday wax kuu tarta hadhowti dambane waxa weeye yataratab calayha imaa ciqaabun haddaad ilaahay aad aad cibaadaduu ku faray aad diidid aw thawaabun in atacta allah fi maa sharacahu marka xigtamtaas waa la yaqaan wax badan oo makhluuqaadka ka mid ah uu ilaahay abuuray maa nadri ma alxikmatu alatii min waraai dalik wax badanoo adiga lagu faray waxaan samay baa lagu yidhi xikmada ka dambaysa marka qaarkeed ma garan kartid marka waxaa weeyaan haddii xikmadii aada og tahay qaacid ahaan u qaadatid ilaahay wuxuu ku amroo dhan xikmo buu ka leeyahay wuxuu kaa reeboo dhan xikmuu ka leeyahay marka haddaad xikmadii garatidna waa sidii la rabay haddii aad gara waasidna samicna wa atacna sidaasaa lagaa rabaa oo marka aada caqiidaysatid ilaahay wuxuuna amray xikma baa ku jirto laakiin kulu maa fi lamri xikmadii anigaan garanin inaad tiraahd walidaalika min asmaa'ihi tacaala waxaa ka mid ah alxakiim imisaa qur-aanka inahu xakiimun caliim oo qur-aanka aayaad kasta lagu khatima marka waxa weeyaan kulu afcaalihi wa awaamirihi tabaaraka wa tacaala inamaa tasduru can xikmatihi jala jalaaluh marka xikamta albaahira bimacna alatii tubhiru lcuquula walabsaar waxaa adiga aada aada ula yaabtid oo adiga oo macnaha tasawurkaada ka sareeyo yaa la yidhahda marka xikamta ilaahay ninkii siday xaqiiqadeeda u fahmo runtii waxa weeyaan aada buu u yaabaya waa ninka oo raasikha fi lcilmi ah kullu haadihi alawaamir soon zakaad xaj wax dhan haddii aad tadaburtid xikamta ilaahay oo ku jirto waxa weeyaan tubhiruka aad bay macnaha ku yaabgelinaysa marka xikamtaasna waa kathiira ثuma الصلاaة mع سلاam dاa'mi calى الrasuul الqurashiyi الkhaatami ama alkhaatimi labada waa la dhihi karaa ثuma الصلاaةu salaadii bmacnaa duca mac salaami nabadgelye ay la jirto salaamkoo daaimin ee daa'im ah calى الrasuuli rasuulka korkiisa allaha yeelo rasuulkii alqurashiyi ee quraysh loo nisbeeyey qabiilka quraysh ka ahay carabta alkhaatimi ambiyada kala dhamaystiray khaatimi hadaad tiraah hadaad alkhaatami ay almakhtuumi biاlambiyaa ambiyada lagu khatimay maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin khaatama annabiyiin nabiyaasha midkii lagu khatimay marka الصلاaة in kaanat min allahi fahiya hanاء calى cabdih wain kaanat min almalaaئikaةi fahiya اstigfaar wain kaanat mina fahiya ducaaء marka saddexdaas macna bay leedahay kama qaala abulcaali wagayruh haddii ilaahay uu rasuulkiisa ku saliya bimacnaa ahnaa caleyh waa ammaanay malaa'igta haddii la yidhaahdo tusalii calى rasuul haddii la yidhahdo tastakfiru lahu haddii anaga in salayna calى الnabiy bmacnaa dacownaa lahu bima qadamahu lana min tabliiqi risaalaati اllahi marka dad badanaa markii salaad lasoo hadal qaadabo horiba waxay kaleeyihiin huma salaatu naxariis salaad naxariis ma ah way ka duwan tahay raxmadana waa gooni salaadna waa gooni kale walow kaanat الصalaaةu raxma lama saxa caطfu الraxmati calayha fi qowlihi tacaala ulaaئika calayhim salawaat min rabbihim waraxma ulaaئika kuwaas calayhim salawaat min rabbihim waraxma marka salawaatun ammaanyaal baa yaa dushooda ah, min rabbihim kaga timid iyo waraxmatu naxariis haddii salawaatun naxariis layidhah waraxma see loo leeya hadana naxariis marka cadfu raxmati cala salaati daliilu calaa annahumaa mutagayiraani sidaasaa ay sax ku tahay sidaan kuu sheegayna weeyaan marka huma salaatu maca salaamin salaam bimacnaa nabadgelyo min kuli makruuh nabiga ilaahay uu ka nabadgeliyo waxun oo dhan waxa weyaan liannahu waxaan saas u leenahay abaalka nebiga uu nagu leeyahay wax la koobi kara maha wa ina laka la ajran hayra mamnuun ou ilaah yiri ajri buu nabiga leeyahay aan dhammaanaynin sababta waxa weeyaan diintan uuna soo gaarsiiyey oo saxaabadii uu soo gaarsiiyey dadba dadkii ka dambeeya ay gaarsiiyeen ilaa qiyaami saaca wanaagaasoo dhan asaa sabab ilaahay noogaga dhigay waxa weeyaan huwa almubaliqu can illaahi tabaaraka wa tacaala saas markuu nebiga yahay nin kastoo diintan qaato oo khayr sameeyo intuu sameeyo in lamid ahaa nebigana loo qoraa jala jalaaluh kama qaala sala allahu alayh wasalam man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacilihi ninka wanaag qof tusiyo wanaagaas ninkii kaga daydo wuxuu ajir ka helo wax lamid ahaa isaga la siina ma aha fiiri fadliga ilaahi tabaaraka wa tacaala ninkaad khayr tusiso wuxuu khayrkaas ka hela adi lagu siinaa isiga eber ma ah asiga ajirkiisa waa leeyahay wanaag baad ninkan tusisay maalan salaad dukaa tiri niman salaad duka jirin baad salaadii iyo wanaagga ay leedahay ninkii ka taga cuquubada ku dhacaysa baad u sheegtay wuu kaa qaatay salaaduu dukado ilaa an yamuut ajirku asiga uu samaysto waa la siinaa gooniba horta uu leeyahay intaas in lamid ah yaa min fadli illaahi tacaala adigana lagu siinaya oo sabab u noqotay marka maadaama nebiga sabab uu u yahay ummadiisa oo dhan islaamka inay qaadato intay wanaag samayso dhan waa loo qorayaa in lamid ah loo qorayaa wanaageedana gooni bay u leedahay waxaa weeyaan fadlullaahi tabaaraka wa tacaala marka salaamkoo daa'imin ah haddana daa'im inuu ahaado fi dunya waalaakhira walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam annaga inaan u ducayna muqaabila maa qadamahu lana waa noogaga baahan yahay walidaalika nabigu wuxuu iri ninkii wasiile ii weydiiyo wasiiladaasna waxa weeyaan hal addoon unbay u qalantaa buuri ninkii ii weydiiyo oo ilaahay ii baryo xalat lahu shafaacatii buu nabiga aleyh salaatu wasalaam yihi asna muqaabila daalika ducadaas uu ii duceey oo wasiilada ilaahay iigaga baryay anigana waxaan uga abaalgudayaa bifadli illaahi biidnihi inaan u shafeeca yowma alqiyaama walidaalika markii la aadaamo ina tira allahuma raba hadihi dacwat taama wasalaati alqaa'ima aati muxamada wasiilata walfadiila wabcahu maqaama maxmuuda aladii wacadtahu ninkii sidaas yidhaahdo xalat lahu shafaacat nabi sal allau aleh wasalam marka nebiga wuu noogaga baahan yahay annaga inaan u ducayno asigaana amray ducadaasna waa wasiilo in loo weydiiyo waa daraja laa taliiqu ilaa bicabdi min cibaad illah wahuwa sala allahu alayh wasalam nabiga weeyaan cala arasuuli alqurashiyi quraysh loo nisbeeyey macnaha alqurashiyi quraysh ku abtirsaday marka nebiga waxaa weeyaan waa qurashi waay nebigu waa quraysh ina allaha ikhtaara kinaanata min waladi ismaaciil sidaas buu nebig yiri kinaanu ilaahay doortay min waladi ismaaciil marka nebiga ismaaciil buu ku abtirsadaa ismaaciilna ina ibraahim waay sidaasay ambiyada duriyatun bacduha min bacdin u tahay marka reer kinaanu ka doortay reer kinaana qureyshaa laga sii doortay qoreysh reer bani haashimaa laga sii doortay markaasuu nebiga haddana uu ilaahay reer bani haashim ka sii doortay marka nebiga khiyaarun min khiyaar waay dadkaasoo dhan waa dadka hadii lidaa qabiil iyo dad halagu abtirsada lidaa dadka ugu sareeyo waxay kusii qorax badan tahay ninkii diinta ilaahay oo ambiyadaasi ku dhammaatane ninkii kaga raac laakiin ninkii dadkaas qabiilka fiicfiican ka mid ah maca daalika diintii aan qaadin ka abi abijahal wax qiimo uu leeyahay ma jirto marka nebiga khiyaaru min khiyaar nasab ahaana dadka aada u fiican wa ambiyada ilaahayna dadka laga soo dhex saara waxaa dad la liida lagama soo dhex saaro sayna dacwadooda sabab ugu noqon in la diido dadka dadka ugu qiimo badan xagga nasabka iyo dadka waxay isku qadariyaan yaa laga soo saara walidaalika nabiga caleyh salaatu wasalaam qolada uu ka dhashay oo reer bani haashim khiyaaru bani eh, lcarab oo dhan markii lees barbar dhiga dadka oo ayaga lamid ahay ma lahayn marka nebigu waxa weeyaan waa reer bani haashim min quraysh alkhaatimi ambiyada dhammaystiray nebiga khaatamu khaatam la yihahda walidaalika laa nabiya bacdi uu yiri nabiga caleyh salaatu wasalaam kulu man idaca nubuwata bacdahu fahuwa dajaalu min adajaajila ninkii nebinimo ama wax baa leegi soo waxyood baabkaas waa xirmay khutima bالnabiy sal اlه alيه wasalam ma kana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula اllahi wakhaatama الnabiyiin khalaas baabkaas baa lagu xiray marka nabiga caleyh الsalaatu wasalaam khaatam waay waatuu nebiga ku matalay waxa weeyaan aniga iyo ambiyada kale marka la fiiriyo waxaan lamid ahay buuri nin oo sarweyni badan dhisay qurax badan oo kulligeedna markaas wada dhammaystiray ilaa mowdica labina hal boloog meeshii laga saari lahaa bulokeeti meesheed oo kalaa ka dhiman buuri dadkii dhan markay soo wada maraan arsartaan wanaag badana war haddaa meeshaan halkan bulokeeti la geli lahay maxaa ka fiicnaa badan ay dhihi lahay ay dhihi markaasuu iri ana ana tilka labina nebiga sidaas oo kale laygu dhamaystiro albaabkii waa la xiray sidaas weyaan calayhi الsalaatu wasalaam wa aalihi wa saxbihi اlabraari alxaa'izi maraatib alfikhaari wa aalihi huma asalaatu maca salaami daa'imi cala rasuuli allaha yeelo wa aalihi wa calaa aalihi rasuulkaa lagu cadfay nebiga aalkiisa waa reer bani haashim bn المطلب wa zawjaatuhu min aalihi الله عليه alayh wasalam sida qowlka ugu raajaxsan marna aalka waxaa weyaan waxaa loola jeedaa atbaacu nabiy sal اlه alيه wasalam ummadiisoo dhan marna waxaa loola jeedaa qaraabadiisa nabiga alayh الsalaatu wasalaam hadda kan qaraabadiyaa loola jeeda lidaliili caطfi aلsaxba saxaabadii haddii la gooni loo sheegay inaan ummadii oo dhan loo joogin lanna hadii haddii aalka bimacnaa ummatu loola jeedo saxaabada ummadiisa kuwa raqam waaxidka kasoo galay marka lama sheegi lahayn si gooni ah laakiin maadaama cutifa asaxbu cala alaali dala cala ana alaala almuraada bihi huna huwa qaraabatuhu sal allahu calayhi wasalam marka qowlka raajixane waa reer bani mualib cabdilmualib iyo reer bani haashim uu nabi ka dhashay weeyaan marka waa dadka ay in sadaqada ama zakada in lagu bixiyo iyo sadaqa in la siiyo ay xaaraam tahay eh, iyo aswaajuhu sala allahu calayh wasalam nabiga aswaajidkiisa waxay ka yihiin qeyb wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati اllahi wاlxikma qolada la yiri weeyaan zawjaat rasuul sala allahu alayh wasalam marka aalka kuwaas wey xaq gooni bay uleeyihiin ayagoo xaqa muslimiinta ay isku leedahayna way kugu leeyihiin likownihim min qaraabati الnabiy salى اllahu alayh wasalamne si gooni ay xaq kale u leeyihiin oo waxaa weyaan ilaalo nabiga caleyh salaatu wasalaam la ilaalinaya yaa qaraabadiisana la ilaalinaya marka si gooni ay daryeel noogaga leeyihiin macnaheedii saasna ma aha sida shiicada oo kale ay ictiqaadinayso aalunabiy sal alla alayh wasalam horta meel bay kaga dhaceenoo zawjaadkiisa iyo rag badan oo dhan bay ka saareen midda labaadne way ku xadgudbeen oo xataa waad ogtihiin ilaa ay ka dhigayaan cali bn abi aalib amhaashiisa inayba macnaha waxa weyaan macsuumiin ay yihiin oo yidhaahdeen nebiga waa gafi karaa laakiin cali bn abi aalib iyo aimadeena maba gefi karaanba fowqa rasuul bay ay gaarsiiyeen taasna guluwi weeyaan markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii qoladii reer quraysh dacwada ay ka diideen oo dhib ay kula kaceen markaa uu ogaaday diinta inayna yeelayn waxaa lagu yihi qul laa asalukum calayhi ajran ila almawadata fi lqurba war haddaadan wax kale igu xariirinayno diintii wax iga hortimideen bal qaraabanimada aan isku ilaalino sidaas oo kale marka aalka waxa weyaan waa sidaas aalkana waxa wey midka la xariirinayo waa midka diinta ee nabiga caleyh salaatu salaam qaatay wa laakiin ninkii nebiga qaraabo la ahaa oo diintiisina diiday wax xaq uu kugu leeyahay ma jirto wa saxbihi asxaabtiisana ayadana salaam iyo iyo salaad allaha yeela alabraari ee baariyaasha ahayn jamcu barin alabraar marka saxbi waxaa la yidhaahda waa jamc saxaabi jamciisa saxbi waa lagu jamciya asxaabna waa lagu jamciya asaxaabi macnihiisa waxa weeyaan man laqiya الnabiy sal اllahu alيه wasalam walow juzءa min xayaatihi muslima wamaata calى اlislaam ninkii nebigaas oo muslime la kulmay islaamkiina ku dhintay ninkaas saxaabi wey ama nebiga ha ka hor dhinto ama nebiga ha ka dambeeyo hadduu nebigaba arkay ou la kulmay arkidda waa waa shay dheeraad oo laakiin ninkii la kulmay waxaa la yidhahdaa man ijtamaca biاnabiy sal اllau alيه wasalam qolaa waxay leeyiin man raaa man ra'a الnabiy sal اllau alيه wasalam ninkii nebiga arko ama ou ra'aahu الnabiyu sal اllau alيه wasalam walidaalika caruurtii yaryarayd oo nebiga markuu ay dhashaan loo keeni jiray ou nebiga anqalin jiray saxaabaday qeyb ka yihiin maadaama nebiga uu arkay calayh الsalaatu wasalaam marka aragtiinada waxaa ka macno caamsan ninkii nebiga la kulmay sal annahu dadaa indha la-aa jiro oo nebigana la kulmi jiray man raa a nabiy haddaan ihaahdo ninkaan nebiga la kulmo oonan arkin maxay noqonaysaa marka aragtiinada ma aha ninkii nebiga la kulmaa layihaah walow daqiiqa waaxidaba ha kula kulmee saxaabi weeyaan laakiin ninkii nebiga la kulmay asagoon islaam ahayn ninkaas saxaabi maa kufaartii la dagaalami jirtay nebiga way la doodi jireen way la fadhiisa jireen way la garami jireen waana sidaas aynu qaarkood ku dhinteen kuwaas gaalo weeyaan saxaabana ma ah nebigaba hala kulmaan waxaa lamidi ah ninkii nebiga asoo muslim la kulmay markuu nebiga dhintay calayhi salaatu wasalaamne kadibna islaamkii ka baxay asigana musaxaabi ma aha liannahu waxaa weeyaan shardi an yamuuta cala alislaam aw shardi waxaa lamid eh oon saxaabi lalahayn man adraka casra الnabiy sal اlه alيه wasalam wa aamana bihi walam yajtamic bihi salى اllahu alيه wasalam walow maata cala اlislaam mathala najaashi oo kale nebiga ma uusan arkin waana rumeeyey nebigoo oo nool buu rumeeyey islaamkiina wuu ku dhintay oo nabiga waatuu janaazada ku dukaday kamaa fi saxiixayn laakiin maadaama uusan nebiga la kulmin saxaabi lama dhahay marka saas weyaan wasaxbihi abraari alabraari baariyaasha e, e, ahay waxay abraar ku yihiin nebiga amarkiisa bay ateeceen kaanuu yatasaabaquuna ilaa tanfiidi awaamirihi sala allahu alayh wasalam xataa qaala abu sufyaan qabla islaamihi maa ra'aytu axada yuxibu axada ka xubi asxaabi muxamedin muxameda dad dad jecel sidii asxaabta nebiga ay u jeclaayeenoo kaligu yiri wax wax u jecel ma arkin buuri weesadiisa weyse qaataa wixii kasoo dhacata waa u tartamaa inay barakeystaan nabiga yutabarak bihi sala allahu calayh wasalam ayib alxaa'izi ee koobeen maraatib alfakhaari fan maraatiibsiisa dhan koobeen saxaabadii iyo aalkii isku dar alxaa'izi koobeen bimacnaa macnaha macnaha qaateen waay maraatib alfakhaar faanka iyo sareynta darajaadka ugu sareeya qaateen sidaas waa saxaabada nebiga calayh salaatu wasalaam ilaahay baa amaaray muxamedun rasuulu اllahi wاladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau beynahum sidaasaa saxaabatu rasuulillaahi ay ahayen walidaalika nebig wuxuu uhi khayru nnaasi qarnii huma aladiina yaluunahum dadka ugu khayr badanay yihiin ayagaa ugu sareeya saxaabatu rasuulillaahi bacda annabiy sal alla alay wasalam afdalu haadihi lumma weeyaan xataa aada og tihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yidhi wakulan wacada allahu lxusna ay leeyihiin ahlulcilmi qaarkood saxaabada kulligeed ahlu janno waaye qaar waaba ahlu janno ahlu baycati ridwaan ahlu badrin iyo wixii nas ku soo aroora waaba ahlu janna waa la yaqaana sidaasoo kale saabiqiinta alawaliin ilaahay baa yiri radia allahu canhum ninkuu ilaahay waraduu canhune ilaahay ninkuu raalli ka noqdeen weligiis uma carooda marka waxaa weyaan darajada ugu sareyso fadliga abay ku jiraan markaasuu musanifku wuxuu yihi iclam hudiita ana afdala alminan cilmun yuziilu shaka canka wadaran wayakshifu alxaqa lidi lquluubi wayuusilu alcabda ila almatluubi faxris calaa fahmika lilqawaacidi jaamicati almasaa'ili ashawaaridi فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر markaasuu uri iclam waxaad ogaataa hudiita ha lagu hanuuniye anna afdala alminan galladayaasha midda ugu fadli badan wax lagugu manaysto waxaa ugu fadli badan oo ilaahay ku siiya cilmun weeyaan cilmigoo yuziilu shaka shakiga kaa zuulinaya canka adiga iyo wadaran awsaaxda wasakhyaasha marka hadda musanifka iclam waxaad ogaataa ana afdal alminan waa jumladan hudiita waa jumla ictiraadiya oo ducaa'iya ah aduu kugu ducaynaya wilaa tacbiirka waxa weyaan iclam waxaad ogaata ana afdal minan saasay ahayd marka musanifku wuxuu ujeedaa waxay ahayd inuu yihahdo iclam hudiita ana min afdal اlminan ina ay ahaato wax leysku galladaysa waxa ugu fadli badan liannahu cilmiga ma aha afdal اlminan ma aha cilmiga waxaa ka horeeyo waxyaalo ka fadli badan oo ilaahay nagu manaystay oo ah inuu diintaas ilaahay subxaanaه wa tacaala ou nagu hanuuni oo muslimiin naga dhigay kadib uu cilmiga markaa wax taraya marka eh, eh, cilmiga wuxuu kamid yahay ilaahay wuxuu nagu manaystay towfiiq min allahi man yuriid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin waxaa waaye waa waa waa waxweyn waa cilmiga minada ama ilaahay wuxuu nagu galadaystay waxyaalaha ugu waaweynay kamid yihiin laakiin laysa huwa afdal minan iclam waxaad ogaataa hudiita ha lagu hanuuniye ana afdala minan ana min afdal اlminan galladyaashatan ugu fadli badan waxaa weeyaan waxaa kamid a cilmun cilmigoo yuziilu shaka shakiga kaa zuulinaya canka adiga iyo wadaran shakiga waxaa weeyaan maxaa loogaga bixi karaa ninka waad aragtay markuu cilmi aqoonin kulu afkaarihi waa shukuuk wuxuu kala baxsan ma jiraan baynamaa ninka diinta ilaahay markuu wax ka barto min bidaayatihi asiga markii la abuuray khalqigan kownkan iyo meeshuu ku dhammaanaya si wax u dhacaya sidaasuu u fiirsanaya wuxuu ku ogaada waxyigaas ilaahay subxaanah wa tacaala uu nebi maxamed kusoo dejiyo wax ka fahmay waay marka shakiga waxaa loogaga baxaa yaqiin yaqiinna waxaa lagu helaa cilmi walidaalika cilmiga waxaa weeyaan wax la barto waxa ugu horeeyo waa walidaalika imaamu lbakhaari bukhaari yaa wuxuu leeyahay eh, maxaan ku yidhaahdaa alcilmu qabla alqowli waalcamal saasuu cinwaan ugu dhigay yacni intaanan wax la dhihin waxna la qabanin cilmigaa ka horeey wuxuuna markaa u soo deliishtay faaclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbika walilmu'miniin marka alcilmu biاllaahi tabaaraka wa tacaalana usii fadli badan wixii cilmigii ilaahay lagu barto oo min asmaa'ihi wa sifaatihi wa tadaburi fii e, aathaari nicmatihi jala jalaaluhu marka cilmigaas waxaa waay yuziilu shaka canka shaki uu kaa zuulinaya iyo daran daran waxaa weeyaan awsaaxda aslan jirmiga ku dhaagtaa la sidii jirkaada u wasakhaysanay haddaad maalmo qabaysanin ama aada socotid sidaasaa qalbigana uu u wasakhoobaya haddaanan cilmiga lagu dhaqin iyo toosnaashado diinta lagu toosnaado walidaalika ilahi wuxuu uri kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun quluubtooda macnaha waxaa daboosha dembiyaashii macaasidii ay kasbadeen marka sidaas awgeed baa waxaa la rabaa in waxaa laysku hufi karaa waxay tahay waa cilmiga weeyaan waatu nebigu yidhi markuu salawaadka noo sheegay waxa weeyaan wuxuu iri nin maalinta shan maal maalintii shan joor ninka qabaysanay ka warama uu hal yabqa min daranihi shay uu nebigu yidhi ninkii maalinta yaqtasilu yamuru calayhi amaamahu nahran wayaqtasilu minhu fi lyowmi khamsa maraat hal tarawna anahu yabqa calaa jasad calaa jasadihi min daran aw kama qaala sal allahu alيh wasalam yani jirmigiisa ma u aragtaa nin shan joor maanta qabaysana wasaq inuu ka hari karaan markaasuu qaaluu laa yaa rasuul qaala dalika mithlu salawaati alkhamsi buuri liannahu had aan adukanta dembiga waa lagu dhaafay wixii maa beyna salaatayn haddana dembi iyo duruuf ku dha haddana salaadii kala lagugu dhaafay maanta dhan baad markaa dembiga iska dhaqaysa marka daran asalkiisa sidaasaa la yidhaahdaa waxaadna ugu qiyaas qaadataa sida jirkaada maalin kasta inaad nadiifisid aada ugu baahantaod miraayadda aad isku fiirinaysid sidaasoo kale la rabaa inaad qalbigaada u ogaatid inuu sidaas uga sakoobay waxa lagu tahiri karana ay tahay an yatalaqaa hada alwaxy waxyigan oo nebiga lagu soo dejiyo la barto sidaas unbaa lagu ogaan karaa qalbiga inuu nadiifoobay daacada ilaahay baa lagu nadiifin karaa markaasuu wuxuu iri ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب ويكشف الحق cilmigii xaq uu kuu faydaya lidi lquluubi ninkii qalbi u saaxib ah xaqa buu u faydaya ninkii cilmiga ilaahay uu soo dejiyey nabi maxamed waxyan wa sunnatan ninkii dhagaysto xaqa wuu u cadaanaya bimacnaa wayakshifu bimacnaa yubayinu laka alxaq xaqi buu ku cadaynaya laakiin xaqiga u cadaanaya lidi lqulubi ninkii qalbi u saaxibe fadakir in nafacat dikra yani xaqaanad u jeedid oo adiga maanta sidaa kugu soo cadadayna u muuqanin sababtana waxa weya qalbiga qofka hadduu ka dhinto waxba ma qaadanay fa inaha laa tacma absaaru walaakin tacmal alquluub alatii fi suduur mar haddii sadriga quluubtii kaaga jirta qalbigii sadriga ku jiray hadduu beelo waxba waxa weyaan qof indhala unbaad lamid tahay xaqa arki maysid marka sidaasaa layidhi waxaa la waaninayaa dadka qalbiga leh ina fi dalika ladikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid liman kaana lahu qalb ninkii qalbi nool leh unbaa waxaa ku intifaacay walidaalika hadda u fiiri ilaahi subxaanahu wa aliflaam miim daalika kitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiina buuri qur-aankan wuxuu hanuun yahay dadka ilaahay ka cabsanay qur-aankii waa hanuun laakiin ninkaan ilaahay ka cabsanayn uma muuqdo walidaalika iga meesha waa laga bixiyey wayakshifu wuxuu ku cadaynayaa alxaqa uu ku faydayaa lidilquluubi buuna u faydayaa qalbiyaasha kuwa u saaxiibo qalbiga nool leh ina fii daalika ladikra maxaan idhahdaa kitaab anzalnaahu ilayka mubaaraku liyadabaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab qur-aanka fiiri ulul albaab ululquluub waxyaalahaas oo kale waxaa loogaga cabirayaa dadka qalbigooda uu nool yahay yaa waxaa weyaan dadka waxa loogu talagalay inay ku intifaacaan ku intifaacay weyaan wa yuusilu lcabda cabdigana wuxuu gaarsiiyaa cilmiga wa yuusilu cilmiga wuxuu waxa laga rabo ama ila almadluubi wuxuu rabo uu dalbay oo cilmiga raalinimada ilaahay baa lagu gaara qulfiga cilmiga hadduu barto ou siduu u bartay ugu camal falo madluub wuxuu dalbay buu ku gaaraho rida allahi tabaaraka wa tacaala wadukhuul fi jannaati annaciim cilmigaa lagu gaaray marka cilmiga waxyaalaha uu ku gaarsiinayan waxaa ka mid ah waxa adaya lagaa rabo hadaad ilaahay subxaanah wa tacaala cilmigii nabi maxamed uu ku soo dejiyey hadii aad baratid ilaah wuxuu kaa rabaa ogaanaysaa oo cibaadadii iyo waxay ku ansixi laheed oo cilmigii ah intaba waad ogaanaysaa marka madluubki adiga kii lagaa rabana waa ku gaarsiinaa inaad ogaatid wa yuusilu alcabda ila almatluubi wuxuu raadinaa adoonkii oo ilaahay inuu raalli ka noqdana waa lagu gaaraya faxris calىa fahmika lilqawaacidi jaamicati اlmasaa'il الshawaaridi marka cilmigii markuu guud ahaan kuu ammaanay iyo haddana wuxuu musanifka inta kaaga ammaanaya si gooni kugu boorinayaa cilmi gaar ah oo hadda midku inuu kaaga hadla doonay faxris ku dadaal buu ku yiri calaa fahmika adiga fahmagaada ku dadaali lqawaacidi aada fahamtid inaad qawaacid alfiqhiya aada fahamtid ku dadaal qawaacidii jaamicati اlmasaa'ili masaa-isha kuu kulminaysi ashawaaridii ee kala cararaysa oo kala tagsanayd marka wuxuu ku leeyahay faxris waxaad ku dadaashaa calaa fahmika hadday arrintii saas tahay adig inaad fahamtid liqawaacidi aada fahamtid alqawaacid hadda waa caam alqawaacid اlusuuliya miya alqawaacid alfiqiya miya alqawaacid miya maxay tahay laakin bma ana hada اkitaab yatacalaq bاlqawaacid الfiqhiya ou musanifkan cinwaan ugu dhigay manduumat اlqawaacid اlfiqhiya yaan ogaanay al alqawaacid ku jirta inay tahay oo dihniya ahoo cinwaankii aan kuu sheegay qawaacidii fiqhiyada ahayd ku dadaal macnaha saas waay marka qawaacid اlfiqhiya waxaa la yidhaahdaa qawaacid اlfiqhiya waxaa la yidhaahdaa Eh, midda sida musanifka ou sheegay masaa'il badan oo kala firdhisan ay soo aruurinaysa marka alqaacida fi luga aslu lasaas wa asaasu lbinaa weeyaan istilaaxna waxaa layidhaha qaacida xukmun aglabiyun yantabiqu calaa mucdami jusiyaatihi waxaa weeyaan qaacida waa xugum oo aglabi ah bimacnaa caam ah yanطabiqu ku daboolmaya calىa mucdami juز'iyaatihi markii qaacida laguu sheego waxa weeyaan waxa iyada laga cabiro dhan yay kulligeed ay kulminaysaa laakiin aglabi waayo qad yakuunu likuli qaacida istithnaaءaat wax baa ka dhexbaxay walidaalika waxaaba lagu kala farqiya alqaacida alusuuliya iyo alqaacida alfiqhiya waxaa lagu kala farqiyaa ana alqaacidata alusuuliya tantabiqu calaa jamiici jusiyaatiha oo haddii aad tiraahdid alamru yaqtadi alwujuub haddaad tiraahdid waa qaacida usuuliya tantabiqu calaa kuli alawaamir ilaa maa khasa daliiltaas lagama hadlay bikhilaaf waxa weeyaan alqaacida alfiqhiya inaha tanطabiqu calى mucdami juز'iyaati alaxkaam alfiqhiya acdam waay mucdamkeeda weeyaan laakiin waxaa laga yaabaa qaacidada fiqhiya istithnaaءaad inay yeeshato waa noo imaan doontaa qaacido kasta istithnaay lahaan doonta marka wuxuu ku leeyay faxris ku dadaal calىa fahmika adiga fahmkaada lilqawaacidi aada fahamsid oo fiqhiyada jaamicati اlmasaa'ili ama jaamicat almasaa'ili xaal ay tahay masaaisha midii ku kulminayso ashawaaridi ee kala tagsaneed shaarid waxaa lidaha ninka oo ninka waxa markay kaa carareen yaa shaarid layihahda waqad sharada mina baciirun waatii tii saxaabada layihi ay yidhaahdeen sharada waxaa weeyaan fulaanu limaada anta shaaridu lfikra ama shaaridu dihni qofka markuu saas u tagsan yahay dadkii wuu la fadhiyaa laakiin meel kale ku maqan yahay limaada anta shaaridu dihniyaa lagu leeyahy maxaa macnaha uu dihnigaada meel kale uu aadisan yahay shawaarid marka hadda waxaa loola jeedaa masaa-isha mutafariqa fii abwaabin kahiira min abwaabi اlfiqhi marka qaacida lagugu qaacidadaas oo dhan waxa way kasoo dhex saaraysaa abwaabtii fiqiga ku dhex jirta o dhan ay soo aruurinaysaa markaasay tadacuhaa bayna yadayk taasaa marka la yidhaahdaa maxaan ku idhahdaa jaamicat اlmasaa'il الshawaaridi fatartaqii fi اlcilmi khayra murtaqa wa taktafii subul aladii qad wufiqa marka faxris calaa fahmika lqawaacidi ku dadaal oo fatartaqiya markaas aada kor noqotid fi lcilmi cilmiga dhexdiisa khayra murtaqaa meel la koro meesha ugu khayr badan micnaha waxa weyaan cilmigaad ka gaaraysaa meel meesha ugu sarayso lafdiga haddii la yidhaahdo tarjama xarfiyaha la saaro macnihii inuu fogaadaa dhici karto laakiin waxaa loola jeedaa haddaad qawaacidi baratid cilmiga meel fogaad ka gaaraysaa intaa keli a weyaan faxris ku dadaal calaa fahmika adiga fahmigaado lilqawaacidi oo fatartaqiya markaas aada sara martid fi lcilmi khayra murtaqaa maqaam sara cilmiga aad ka gaartid oo wa taktafi aada raacdid likay taktafiya sidaad u raacdid subula aladii ninkii jidkiisi qad wufiqa aladiidaas bimacna aladiina loola jeeda hadda mathala wakhudtum kaladii khaaduu hadda u fiirso qur-aanka wakhudtum aad dabaalataan kaladii kaladiina khaaduu in ladiidaas jamac waxaa kugu daliil ah eh, khaaduu waawgaas oo loo soo celiyo damiirka ah lama dhihin wakhudtum kaladii khaada lama dhihin marka hadda tan waxaa loo jeedaa subul aladiina qad wufiquu saasay asalkeedii ahayd haddaad qofka cabirtidne waxa weeyaan laa baasa wa taktafi aada raacdid subul aladii midkii jidkiisii qad wufiqa la waafajiyey fii طalab alcilmi wa taxsiilihi yaa loo jeeda oo cilmiga dadkii inta barteen jid fiicanna ku gaareen kuwaas jidkooda saad u raacdid man yuriid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اdiin waayo dadkaas ilaahay u waafajiyey jidkooda saad u raacdid buu yiri markaasuu musanifku wuxuu iri hadihi qawaacidu nadamtuha min kutbi ahli اlcilmi qad xasaltuhaa jazaahum اlmowlى cadiima اlأjri wاlcafi maca gufraanihi wاlbiri haadihi midaan qawaacidu weeyaan aruuriso aruurisyaal qawaacid jamcu qaacida qaacidadana waa aruuris inkastoo asalkeeda qaacida ay tahay asaas ayib nadamtuhaa waan tixay buu yiri nadmiga waxaa layidhaha aslan casoodkan maalan dumarka ay gishtaan kuul iyo waxaad rabtid oo kale markii xabad xabad tahay waa kala firdhisan tahay shawaarid waay markii intaad aad qaadatid dun oo kale aada soo qaadatid ama xerag yar aada qaadatid ood kulligood meeshii aad ku wada gishid taasaa nadbi la yidhaahdaa aslan luqa ahaan inuu fahamtay la rabaa awalkii hore waxaa weeyaan boqol xabay ahayd midba gooni bay u tiilnay haddaad xereg ama dun intaad soo qaadato kulligeed aad markaa halkaas dun wada gelisid oo afka aad ka xirtid waxaa la yidhaahdaa nadama waa sidaasaad marka marka shicirkana sidaasaa nadmi loogu magacaabo luqadii carabiga eheedoo qoraalka iska eedoo faafsanayd oo markaa sidaa loo tixay sidii macnaha casoodkaas ama kuulkaas kuushaas xerega loogugu tixay oo kale yaa waxaad weyaan shicirkan uu u yahay kalaamkii nafriga ahaay oo kala firdhisana ayaad isku soo aruurisay markaasuu iri haadihi qawaacidu weeyaan qawaacidoo nadamtuhaa aan tixay qad xasaltuhaa aan soo xasiliyey min kutubi ahli lcilmi dadka ahlucilmiga kutubtooda ayaan ka soo arooriyey haadaa tawaaduc weeyaan musanifka kuma dhihin aniga sidee oo dadka qaarkeed laba kelima markay sheegaan markaasuu ku leeyahay intaasoo dhamo juhdi ku bixiye waqad jamactu dalika eh, min min min afkaarii wa min juhdi ma aha markaasuu yiri aniga qawaacidan aan kulmiyey wax aan kuleeyahay male kulligeed kutub ay ku jirtay anigana tixid un baan kuleeyahay waan tixay buu ku leeyahay marka fadligii oo weyninka badnaa waxaa iska leh nimankii qawaaciddaas marka hore soo dejiyey fiiri ninka markuu mahmaa haddii yidhaahdo iyo mahmaa hore loo yiri inaad soo celisid adiga way kala duwan yihiin sidaasoo kale cilmiga waxaa weya qawaacidda ninka dejiyey oo a'imadii ah hore ah min laduni saxaaba eh, radia allaahu canhum ilaa yowmina haada a'imadii qawaaciddaas dejiyeen ayaa fadliga iskale buu ku leeyahay qad xasaltuha aniga waan xasiliyey min kutubi ahlilcilmi baan kasoo kasoo xasiliyon ka kasoo arooriyey markaasuu wuxuu iri jazaahum اlmawlaa ilaahay ha abaal maryo cadiima alajri ha ka abaal maryo ajri midkiisa weyn iyo wاlcafwi cadiima alcafwi cafwi midkiisa weyn alla ha ku abaal maryo maca gufaanihi dembigooda asoo u dhaafayo iyo wاlbiri maca albiri samafal allaha uga abaalmaryo macnaha waxa weyaan culamadii sabab u ahayd qawaaciddaas inay dejiyaan ilaahay ayaga abaal ha ka siiyo oo macnaha ajir badanna alla ha ugu abaal gudo iyo dembigooda oo macnaha waxay mutaysteen oo cuquubadoo laga cafiyo dembigoo laga dhaafo wanaagoo loogu bedelo intaasuu ugu duceeyey musanifka jazaahum lmawlaa kuwa qawaacida dejiyey allah ha abaal mariyo cadiima alajri ajri midkiisa weyn iyo walcafwi cadiima alcafwi dhaafida mideeda weyn maca gufraani dembigoodoo la dhaafo iyo walbiri samafal allah ugu abaal mariyo marka sidaasaa lagu yaqaanaa oo nin kasta oo adiga sababkuugu ah wanaag inuu ku soo gaaro ninkii sababkuugaha inaad u ducaysid sidaasaa la rabaa muminiinta dabigooda ba kamid tahay rabana اغfir lana wlikhwaanina اladiina sabaquuna bاliimaani walaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu dadka muminiinta wanaagoodana inaad ilaahay ugu baraysa inuu ka abaalmariyo in wixii dembi ay leeyihiin allah u dhaafo inaad tiraa wanaagaas ay kugu leeyihiin laakiin maanta dhan cuyuubtooda iyo xumaantooda in la akriyo min dabi lmuslimiina wlmuminiin kamid ma ah ilaa ninkii taariika ka tegay oo xumaan xumaan ah in ummadda loogaga digo macnaha kutubtii oo bidcada iyo dadka eh, maxaan ku yidhaha ilxaadka iyo xumaanta waxa qoray in xumaantoodana waa waa dadka waa looga digayaa inay iga sabab u ahaayeenna waa la sheegaya taas dhib ma laha laakiin bilcagsi ninka khayr ummadda ugu tegay khayrkii markii laga faa'iidaysto waxaa la rabaa in loo duceeyo oo ilaahay loogaga baryo in macnaha waxaa weyaan intaas ay qadimeen ilaahay inuu ka aqbalo ajir weyn ugu bedelo wixii dembi ay ku lahaayeen alla uu ka dhaafo sidaas baa annagana waxaan leenahay mualifkan inta asna juhdi ku bixiyey qawaaciddaas intuu inoo soo aruuriyey haddana shicir noogaga dhigay alfaad aan fahmi karno calaa mustawaana noo keenay ilaahay isagana dembigiisa alla ha dhaafo wanaagaanna ilaahay ajir iyo xasanaad ha ugu bedelo oo asaga sabab noogu noqday wixii xumaan ana allah ka dhaafa sidaasaan anagana leenahay wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin intaas waa hordhac keli un iska tahay liannahu wax hadda kitaabka maqsuudkiisa wuxuu ka bilowdaa beytkan oo kow iyo tobanka anniyatu shardun lisaa'ir alcamal wixii ka dambeeya ka bilowdaa waxaan xaawilaynaa marka qawaacidaas inaan tadbiiq camali amhiladeedii iyo waxeeda inaan u keenno ilaahay idinkiisa in shaa allahu tacala in amada allahu fii acmaarina as'al اllaha an yataqabala mina saalix alacmaal wsala اllah wslama calى nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin